الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما darsigii lasoo dhaafay waxaynu maraynay kitaabka ayaanu bilownay waxaanaynu qaadanay muqadimadiisa waxaanuu shiikhu tilmaamay raxmat ullaahi calayh marka muqadimada laga yimaado kitaabkan inuu kaga hadlayo ictiqaadu alfirqati الnaajiya almansuura ila qiyaami الsaaca ahli الsunnati wاljamaca waxaanu tilmaanay magacyo ahlu sunnati wاljamaca ay leeyihin shiikhu inuu halkaa ku tilmaamay mise magac baa halkaa lagu sheegay naam ya cadadka cadadka mise magac wey ictiqaad firqat naajiyati lmansuurati ila qiyaami saac ahli sunnati wljamaca ya saddex ka koowaad alfirqa naajiya ka labaad alطaa'ifat lmansuura ka saddexaad ahli sunnati wljamaca ayib ahli sunnati waljamaca daliilkeeda waaqacooda laga soo dheegta sunnaday saaxiib u yihiin wayna kulmeen dad kale taga ma ayib waxaad saa u fahmayaa daliil ma lah ya ayib aaaifat lmansuura magacaasi daliil ma leeyi al ai aahiriina an ai aahiriin yani mansuuriin ayb alfirqa anaajiya magacaas daliil maleyi magaca lagu magacaabo naam saddexiyo toddobaatan ummaddu inay qaybsamayso baa u daliila maxaa iska khuseeya firqa naajiya saddexiyo toddobaatan ilaa waaxida waa ta keliya badbaadaysa wey marka sidaasaa fira naajiya waxa weya loogu bixiy iku waxau i wahuwa ictiqaadku aliimaanu waa in la rumeeyo billaahi alle in la rumeeyo waayo waxa uu soo sheegay fahada ictiqaadu kani waa ictiqaadka firqadii badbaadaysay ee loo nusreeyey ee ahlu sunnaha loo odhanay ictiqaadkaasi waa maxay wahuwa ictiqaadkaasi waa faahfaahinaya shiikhu aliimaanu waa in la rumeeyo oo la qiro billaahi alle subxaanahu wa tacaala ilaah in la rumeeyo aliimaan waxa weeye macruuf waxaa ah in lagu macneeyo atadiiq rumayn ilaahay la rumaynayo laakiin sida shekhulislaam ibnu taymiya kitaabuliimaanka uu ku nuuxnuuxsado iimaanka waxa weeye tasdiiqa waxaa weheliya aliqraar almustalzimu lilidcaan in waxa weeye qiraal la sameeyo ayaa waxa weeye aliimaanu billah ay aliqraaru billah tasdiiquna waa soo gudagelaya ilaahay rumayntiisuna waxaa soo gudagelaya afar shay baa soo gudagelaya koow aliimaanu biwujuudi ilaahay jiritaankiisa in la sugo oo la qiro oo la rumeeyo bna allaha mawjuud waxaa halkaa ku baxaya malaaxidada odhanaya waxaa weeye laa ilaaha wlxayaatu maadda wlciyaadu billah waxa ilaahay la yidhaahdaa ma jiro ee ilaahay wujuudkiisaba aan sugay ee inkaarka ku samaynay waana ashaddu anwaaci lkufri wey way ka daran tahay waxa weeye gaalnimada ilaahay inta la sugo wujuudkiisa kadibna cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyo waana gaalnimada weyn ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qowmkiisa uu kula dagaalamay kaa xaalkiisu waaba sahlay laakiin ka uluuhiyada iyo rububiyadaba sugi waaya ee yidhaahda kownkan isagaa isa sameeyey wamaa yuhlikunaa ila dahr noloshu waa abiico kala dambaysa alla abuurayna ma jiro ta noocaasa waa gaalnimada ugu weyn gaalnimada kama dambayso waana tashwiiciyada iyo malaaxidada lagu yaqaan iyo dahriyada kuwa la yidhaahdo aliimaanu billaah ay aliimaanu biwujuudih baa soo gudagelaya laba aliimaanu birububiyatih kownkan cidda rabbiga ka ah ee maamulaysa ee abuurtay ee dadka noolaynaya ee dilaya ee iskaleh koonkane waxa ku guda suganba inuu alla yahay subxaanahu wa tacaala aliimaanu billah ayay soo gudagelaysa ta saddexaad aliimaanu biuluuhiyat illaah ilaahay inuu yahay ka keliya cibaadada mutaysanaya iyaduna waa soo gudagelaysa aliimaanu biasmaa'ihi wa sifaatih ayaa isaguna soo gudagelaya ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa in la rumeeyo oo waxa wey la sugo wmalaaikatihi wliimaanu bimalaaikatih malaaigtiisa in la qiro oo la rumeeyo oo waxa weeye la sugo malaaigtuna waa makhluuq makhluuqaadka alla ka mida ah. alla subxaanahu wa tacaala nuur uu ka abuuray khalaqahum allahu min nuur waa caalam haybiya oo aynaan arkayn oo inaga maqan haddaynu bini aadamka nahay oo alla subxaanahu wa tacaala uu ka abuuray nuur sida saxiixaynka ku timi wa khuliqa almalaa'ikatu min nuur uu nabigu leeyahy calayhi salaau wasalaam malaa'igta nuur baa laga abuuray wakhuliqa aadamu mima wusifa lakum wa aljannu min naar jinka naar baa laga abuuray bini aadamkana dhoobo malaa'igtana nuur baa laga abuuray makhluuqaas ilaahay wuxuu u abuuray cibaadadiisa iyo aacadiisa waana makhluuq ilaahay wuu ilaaliyey dembi kama dhaco laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun iimaanka la rumaynaya waxa uu yahay awalan in la sugo wujuudkooda in la sugo wujuudkooda in la sugo xaqiiqo inay yihiinna in la sugo qaar baa odhanaya waa carab oo bimacnaa wujuud xaqiiqiya inay leeyihiin aan sugayn falaasifada qaar ka mida marka inay yihiin caalam xaqiiqiya oo jiro inuu yahay oo jawhar ah carad aan ahayn waayo waxyaabaha qaarna waa jawhar daatay leeyihin waxna waa carab waa ifo waa jawhar wey waxaa kaloo la rumaynaya ciddii lainoo sheegaye lainoo magacaabay kaasi waa iimaan duuduuba mujmala isagoo faahfaahsanna waa laynaga doonayaa ciddii cilmigaa hesha oo nusuusta kitaabka iyo sunnada haddaynu eegno waxaynu helaynaa malaa'ig la magacaabay oo magacyadooda la sheegay jibriil baa ka mida mikaail baa ka mida israafiil baa ka mida malakulmowt baa ka mida waxaa ka mida maalik wanaadow ya maaliku liyaqdi calayna rabu kuwooda magaca loo sheegay in sidooda tacyiin loo rumeeyo waa ciddii ogaatay nusuustaasay cilmigeeda yeelatay dadka kale ee nusuustaa cilmigeedu aanu gaadhin ama cawaamta iyaga waxaa laga doonayaa si duuduuba inay u rumeeyaan ciddii daliil cayimani uu gaadho oo u sheegaysa malag cayiman iyo magaciis in la rumeeyana waa laga doonaya waajib bay ku tahay iimaankooda ayay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a acmaasha loo sheegayna in la rumeeyo acmaashaasina waa mid mujmala oo caama oo malaa'igtoo dhan ka dhaxaysa sida acmaashii aynu tilmaannay ilaahay inay u cibaadaysanayaan yusabixuuna alleyla wاnnahaara laa yafturuun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun taa waa ka wada siman yihiin iyo acmaasha faahfaahsan ee qaar ka mida loo sheegay qul yatawafaakum malaku lmowt malakulmowtka camalkiisu waa inuu dadka oobsado jibriil waa muwakal bilwaxy waxyiga ayuu ku soo dejiyaa ambiyada israafiil waa naafikhu suur suurka waxa weeye ka afuufayo weeye maalinta qiyaama mikaa'iil isaguna roobka ayuu qaabilsan yahay wahaakada waxaa ka mida malaa'igta kuwa qaabilsan kitaabatu acmaali lcibaad addoommadu waxay samaynayaan inay qoraan waina calaykum laxaafiiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna ma tafcaluun waxaa ka mid ah ina lilahi malaa'ikatan sayaaxiin yaltamisuuna xilaqa dikr malaa'ig tawaafta oo socota oo baadhaya meelaha alla lagu xuseeyo majaalista cilmiga kana soo qaybgelaya malaaigta acmaasha khaaskae loo sheegayna iyadana in loo sugo waa mid waxa weeye ka mida rumaynta la rumaynaya malaaigta wa kutubihi kutubta in la rumeeyo kutubta alla uu ku soo dejiye ambiyadiis si duuduuba in loo rumeeyo oo bimacnaa qofku u aamino oo ictiqaadiyo alla subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa iyo rusushiis inuu kutub ku soo dejiyey waxa weeye dadka lagu hanuuninayo kutubta noocaasa si duuduuba in loo rumeeyo wixii laynoo magacaabay ee la cayimayna iyadana si tafsiila ah oo faahfaahsan ciddii cilmigeeda hesha iyadana in la rumeeya waajib weeye kutubta laynoo sheegayna waxa weeye waa towraad iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan iyo suxufu ibraahim aartan waa laysku waafaqsany suxufi muusana ma towraad baa mise waa qayb labaadoo ka duwan waa laysku haya waxaana loo badinayaa inay towraadda tahay marka haddii suxufu muusa iyo towraad oo nabi muuse lagu soo dejiyey mid laga soo wada qaado shan baa kitaabka alla lagu sheegay kitaab haddii la kala qaadana lix bay noqonaysa lix ayay noqonaya altowraat walinjiil wzabuur wlfurqaan wasuxufu ibraahim wasuxufu muusa kutubtana in sideeda loo sugo wa rusulihi rususha allana in la rumeeyo oo la sugo si guud in loo rumeeyo alla subxaanahu wa tacaala rusul inuu usoo diray dadka ee ciddii uu inoo magacaabay la inoo sheegayna in waxa weeye la rumeeyo si tafsiil oo faahfaahsan si guudna rususha loo rumeeyo wixii lainoo sheegay wixii aan lainoo sheeginba markuu ilaahay tilmaamay ambiyo badan tilmaamay ina awxaynaa ilayka kama awxaynaa ila nuuxin wnabiyiina min bacdi wawxaynaa ila ibrahima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba wlsbaaq waciisa waayuuba wayunusa wahaaruna wasulaymaan waaataynaa daawuuda zabuura waxaa lagu xejiye warusula qad qasasnaahum calayka min qabl rusula lam naqsushum calay wakalama allahu musa takliima yani rusushu aad bay u badan tahay kitaabka alle waxaa lagu sheegay shan iyo labaatan ayaa lagu sheego lagu magacaabay shan iyo labaatankaas si faahfaahsan ayaa waxa weeye loo rumaynayaa inta kalena ee kitaabka alle aan laynooga qisoon ama aan laynoo magacaabin iyagana si duuduuban baa loo rumaynaya rusushuna waxa weeye aad bay u badan tahay waxa ugu fadli badan anta ululcamiga ah baa ugu fadli badan anta ululcamiga alla ah. subxaanahu watacaala kitaabkiisa uu inoogu sheegay fabir kama sabra ululcasmi min arusul aayado kalena lagu tilmaamay sida suurat laxzaab wid aadna min nabiyiina miaaqahum wa minka wmin nuuxin wbrahima wmusa wciisa bni maryam sharca lakum min addiini ma wasa bihi nuuxan wladii awxayna ilayk wma wasayna bihi ibrahima wmusa wciisa an aqimu ddiin labada aayadood ayaa lagu sheegay aayadda suurat laxqaaf xagga dambe kaga suganda iyagoo duuduuba ayaa lagu sheegay shantaasaa ugu fadli badan shantana waxaa ugu sii fadli badan nabi maxamed calayhi salaau wasalaam sida uu isaguba caddeeyey ana sayidu waladi aadam walaa fakhr bani aadamka oo ambiyadu ay ka mid yihiin anaa ugu fadli badan buu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam ambiyada iyo rususha in la rumeeyo waxay ka mid tahay iimaanka ayay ka mid tahay in la isa soo saaraya bacda almowt marka la dhintay dabadeedna in la rumeeyo waa aliimaanu bilyowmi alakhir maalinta dambe oo ka bilaabmaysa baciga ka bilaabmaysa waayo sida la yaqaano noloshu mid waxay tahay alxayaa addunya waa noloshanaynu hadda noolla midna waa alxayaa albarsakhiy waa nolosha udhaxaysa nolosha dambe iyo tan adduunyadhow ee aynu noolla oo ah nolosha xabaasha lagu noolyahay oo nooc nololeed wey yani qofku markaynu leenahay uu dhintay noloshii adduunye ayuu ka dhintay laakiin wuxuu gelayaa nolol loo yaqaano alxayaat albarsakhiya oo gaara ah. ta maalinta qiyaamana aan ahayn ee dambe tan adduunyana aan ahayn waxaa ka dambaysa alxayaat alaakhira oo iyadu xayaato kaamila aad noqonayso marka xagga makhluuqa loo eego nolol kaamila waxa weeya noqonaysa idan alyowm alaakhir wuxuu ka bilaabmayaa baciguu ka bilaabmaya maalintaa dambe ama noloshaa dambe waxay ka bilaabmaysaa marka barsakhu u dhammaado ee dadka xabaalaha laga soo saaro ayaa waxaa bilaabmaya alxayaat laakhira ayaa bilaabmaysa waa maa bayna albaci ila dukuuli ljannati aw naar jannada iyo naarta haddii la galana waa abad alaabidiin halkaasaa lagu kala dambaynaya way shiraan dad naarta galaya laakiin ku dambaynaya jannada ku dambaynaya laakiin qof waliba meeshii uu asalka ulahaa hadduu tago waxa weeye abad alaabidiin buu ku noolaanaya marka inta udhaxaysa baciga oo ah xabaasha in laga soo baxo ilaa lagu dambaynayo meeshii qof waliba uu degi lahaa ee ugu dambaysay waa janno ama naar iyo inta u dhaxaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa alxayaat alaakhira baa la yidhahda marka wuxuuna ka mid yahay lixda rukniya iimaanka ayuu ka mid yahay sida axaadiista qaar ku timi waa bilyowmi alaakhir maalinta dambe in la rumeeyo oo maalintaa dambaynu sidaa u macnaynay walbacti soo saarka bacda almowt dhimashada dabadeed laysa soo saarayo in waxaweeye la rumeeyo wa bilqadar qadarka in la rumeeyo wixii alla subxaanahu wa tacaala koonkan uu ku qadaray khayrihii kiisa wanaagsan iyo wa sharihii kiisa dhibka aba labadan mas'alo ama labadan rukniba waa aliimaanu bilyowmi alaakhir iyo aliimaanu bilqadar shiikhu laba baab ayuu mid walba inoogu faahfaahin doonaa insha allahu tacaala halkaasaynu ku faahfaahin doonaa min aliimaani iimaanka waxaa ka mida bilaahi alla la rumaynayo aliimaanu in la rumeeyo bima wasafa bihi nafsahu wixii ilaahay naftiisa uu ku tilmaamay in la rumeeyo ayaa iimaanka alla ka mida wawasafahu bihi uu ku tilmaamay shaygaas rasuuluhu rasuulkiisa muxamedun muxamed ah iimaanka ayay ka mid tahay wuxuu shiikhu hore ictiqaadkii ahlu sunnaha ayuu shiiku inoo cadeeyey wuxuu i aliimaanu bilahwi aliimaanu bilahwi shiikhuu inoo sii cadaynayaa waxaa ka mida iimaanka alle la rumaynayo waxa weeye in la rumeeyo oo alle subxaanahu wa tacaala loo sugo wixii naftiisa uu ku tilmaamay ee uu ku sifeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu alle ku sifeeyey oo uu ku tilmaamay idan waxaa ka mida ah, saynu soo sheegnay aliimaanu billaah aliimaanu biifaatihi ilaahay ifaatkiisa in la rumeeyo ayaa waxa weeye ka mid ah waana ka shiikhu uu kitaabkan aadka ugu faahfaahinayo alle subxaanahu watacaala tilmaamihiis in waxa weeye la sugayo marka ifaatka alle subxaanahu watacaala laga hadlayo saddex qaab bay nusuustu u sugtaa ilaahay tilmaamihiis saddex qaab ayaa nusuusta kitaabka iyo sunnada ilaahay tilmaamihiisa looga faa'iidaystaa midi waxay tahay si toosa ilaahay tilmaantii in loogu sheego oo sifadii alle subxaanahu wa tacaala si toosa loogu nisbeeyo in allaha casiizun duntiqaam casiizun waa magac duntiqaam ay saaxibu intiqaam waa mid argoosi u saaxiiba ciddii u cadhoodo ilaahay waa mid waxawe ka argoosanayo untiaam yani waa mid ku sifaysan intiaam ifatlintiqaam buu ku sifaysay ciddii mutaysata warabuka alafuuru duraxma ay saaxib raxma ay lmuttasifu biraxma waa allaha sifada naxariista ku tilmaama ee u saaxiibka qaabkaas nusuustu way u sugtaa in si cad sifadii alle loogu nisbeeyo qaabka labaad waa in ilaahay magac loo sheego magacana laga qaato tilmaan laga qaato waayo qaacidadu waxay tahay kullu smin yatadamanu sifa magac kastoo ilaahay loo sheego waxaa soo gudagelaya sifo iyo ka badan baa soo gudagelaya magacyada allena waa mushtaq ilaahay magacyada loo soo dhalaalinayaana waa magacyo uu ku sifoobay wixii laga soo dhalaaliyey magacyada alle waa mushtaq weye sida awgeed baa xadiiskii tilmaamayay ina allaha huwa dahru ilaahay waa xilliga culimmadu waxay ka qaateen magac alle dahr inaanu ka mid ahay addahru waxay dhahdeen laysa min asmaa illah magacyada alle kama mid aha waayo waa isim jaamida waxba kuma guda sugna mushtaq ma ah sidaa awgeed waxa weey macne kuma sugna waxaana looga jeedaa in allaha huwa dahru biyadi lmru uqalibu leyla wnahaar sidaasuu nabigu ku macnaya alayhi salaat wasalam yani anaa amarka gacanta ku haya xilliga anaa gacanta ku haya habeenka iyo maalinta anaa badbadala laakiin addahru sifo waxa weeye wanaagsan oo ku guda sugani ma jirto magacyada alle waa mushtaq hadday mushtaq yihiin waxaa laga soo dhalaaliyay baa ilaahay loo nisbaynaya alkhaaliq waa magaca leh waxaa ku sugan annahu yakhluq sifat lkhalqi baa laga qaadanaya alraasiq waa magac mushtaqa sifat risqi baa laga qaadanaya alcaliim sifat lcilm wahaakada waana sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan waana sida qaacidada luqawiyada ahi ay tilmaamayso magac mushtaqoo la dhalaaliyey haddii cid lagu magacaabayo waa in magaca lagu sheegaa markii laga helay sifadii magacaasi uu tilmaamay haddii la yidhaahdo fulaanun qaa'im zaydun qaa'im zayd waa taagan yahay qaa'im waa magac waxa weeye mushtaq ah oo laga keenay qiyaam laga keenay idan zayd oo aan istaagin oo fadhiya in la yidhaahda qaa'im in magacaa la siiyo luqa ahaan sax ma aha wa cinda faqdi lwasfi laa yushtaqu wacwaz almuctasiliya alxaqu waxyaabaha ahlu sunnaha iyo muctasiladu ay ku kala duwan yihiin muctasiladu waxay leeyihiin magaca waa la sugaya laakiin tilmaamaha ku guda sugan magacyada mushtaqa la sugi maayo caliim ilaahay waa lagu sheegay laakiin cilmi kuma guda sugnaa samiic iyo basiir samc iyo basar kuma sugnaa wa caliimun bilaa cilm samiicun bilaa samc basiirun bilaa basar xakiimun bilaa xikma qadiirun bilaa qudra halkaasay mariyeen tilmaan oo dhan alle subxaana wa tacaala waa u diideen waxayna sameeyeen magacyo mushtaq ah oo wixii ay tilmaamayeen xagga luqada alle aan loo sugayn ta noocaasi waa mid baailow waxaynu leenahay ilaahay tilmaamihiisa ta labaad waxaa laga qaataa magacyadiisa mushtaqa ah dhammaantoodna waa mushtaq waxa weeye waxa laga soo xiganaya ifa laga soo xiganaya sida aynu tusaalayna qaabka saddexaad ee loogu qaataa waxay tahay ilaahay ficil in loo nisbeeyo warabuka yaluqu maa yashaau wayakhtaar yaluqu ficil baa loo sheegaya yabsutu risqa liman yashaau wayaqdir alraxmanu cala alcarshi istawa istawa waa ficil maadi yabsutu iyo yaluqu yakhtaaru wayaruqu kuwaasina waa ficil mudaarici noocuu doonahano alla subxaanahu wa tacaala ficil in loo sheego ifaadkaasina waa ifaat waxa wey ficliya ayay waxa wey noqonaya min xayu wawasafahu bihi rasuulu markaynu xagga sunnadana ka eegno waxaynu ogsoonnahay sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam qayba inay tahay sunnadu waxay noqotaa ama xadiidku u noqdaa sheega waa sunna mutawaatira maya taa uma jeed sunna qawliya sunno nabigu uu ku hadlay iyo sunno ficila oo uu sameeyey iyo iqraar nabigu uu wax sugayo saddexdaba sifaatka waa lagu sugay sunna qawliya waana taa ugu badan nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu tilmaamo u sheego in allaha huwa almusaciru alqaabid albaasit alraasiq inuu sidaa u sheegay nabigu calayhi salaau wasalaam waana ta ugu badan qowl inuu nabigu ku sheego tilmaantii alle ta labaad ficil inuu nabigu tilmaantii alle uu ku sheego ta noocaasna tusaalayaasheeda waxaa ka mida sifada culuwiga loo yaqaano ifat lculuw axaadii aad u badan ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam ficil ku sugay ficilkana waxaynu uga jeednaa markuu nabigu ducaynaya calayhi salaau wasalaam ee ilaahay uu wax weydiisanayo qacmaha xagu u taagay so xagga samada may ahayn xagga samada ayuu qacmaha u taagaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ku sugan alleh inuu xagga inaga xigo jihada inuu inaga xigo uu inaga sarreeyo daatadiisu ay inaga sarraysa ayaa ku sugan waa ficlu waxaa la mida ah inuu nebigu iqraar uu sameeyo sida xadiikii muslim mucaawiya bn اlxakam asulami gabadhii waxa weeye addoonta ahayd ee nabigu weydiiyey calayhi salaau wasalaam ayna allah maxay ku jawaabtay fi sama hadalka iyadaa ku hadashay laakiin nabigu calayhi salaau wasalaam waa u idan allahu fi sama oo sifat lculuwi ah wuxuu kaloo nabigu ku suga calayhi salaau wasalaam iqraar buu ku sugay waxaa la mida ah ninkii yahuudiga ahaa ee nabiga u yimi calayhi salaau wasalaam ee u sheegay alle subxaanahu wa tacaala awooddiis ilaahay waxa weeye samaawaadka inuu qacan ku qabanayo dhulalkana qacan uu ku qabanayo ama isbic ama far uu ku qabanayo intuu sidaa u faahfaahiyey ayaa nabigu calayhi salaau wasalaam markuu hadalka dhammeeyey buu qoslay tasdiiqan liqowli lxibr caalimka yahuudiga ah isagoo sugaya oo rumaynaya waxa uu alle subxaanahu wa tacaala uu ka sheegay ee tilmaama ah afcaal alla uu samaynaya maalinta qiyaame ayuu ka sheekeeyey waa ifaat nabiguna waa suga calayhi salaau wasalaam marka waxaa la daliishanaya waa sugidda nabigu uu sugay ee sheegidda yahuudigu uu sheegay ma aha laakiin nabigu waa u sugay calayhi salaau wasalaam idan waxaa la rumaynayaayoo la sugaya tilmaamaha alla uu naftiisa u sheegay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa uu ku sheegay baa la sugaya min hayri taxriifin iyadoo aan la badelayn oo wax taxriifa oo badelada aan lagu samaynayn walaa tactiilin iyo iyadoo aan la madhnaysiinayn tilmaamahaas oo alle aan laga madhnaysiinayn walaa takyiifin iyadoo aan la qaabaynayn walaa tamfiilin iyadoo aan la matalayn oo cid kale oo makhluuqa tilmaamahooda aan lagu matalayn marka laga hadlayo ilaahay tilmaamihiis kitaabka iyo sunnada lagu sheegay ha la sugo sugitaanka noocaasa waxaa loo baahan yahay inuu yahay ihbaatun waxa weeye bilaa tashbiih ama yani sugid aan matalaadi wahelin iyo tansiihun bila taciil iyo nasahaad alle la nasahayo oo khalqiga inuu shabaho laga fogaynayo laakiin aan gaadhsiisnayn ilaahay sifaatkiisa in la diido sida mucailadu ay leeyihiin markaynu alle subxaanahu watacaala tilmaamihiisa u sugayno waxaa la yska ilaalinayaa afar shay baa la yska ilaalinaya labo waxay ku saabsan yihiin xagga sugidda labana waxay ku saabsan yihiin xagga diidmada ayay ku saabsan yihiin laba waxay ku saabsan yihiin xagga sugidda waa tamiil iyo takyiif xagga sugiday ku saabsan yihiin ilaahay tilmaamihiisa markaad u sugto laba shay ka digtoonow waxaad ka digtoonaataa in sifaadka noocaasa aad waxa weeye marka la sugayo inaad intaad sugto khalqiga aad ku shabahdo oo mataladaad samayso iska ilaali waa haddii aad sugayso laba haddii aad sugayso iska ilaali inaad qaabayso inaad qaabayso waana laba kala duwan sidaad fahmaysaa in la qaabeeyo waa takyiif in cid loo ekaysiiyaana waa tamiil labadubana waa marka ifaadka all la sugo marka ifaadka all loo sugo ayay waxa wey imanaya waana caam khaas baa ka dhexeeya takyiif iyo tamiil waa caam iyo aa takyiif waa caam tamiilna waa khaas wey tamiil waa takyiifun khaas takyiifun khaas ayaa tamiila takyiifka kalena waa takyiif caama maxaynu uga jeednaa haddii qofku ifaadka alle intuu idhaahdo waan u sugaya nusuusta ifaatka lagu sheega waan u sugaya laakiin ifaadkaas waa sida ifadaydoo kale ama ifada hebel hadduu idhaahdo waxay noqonaysaa qaabayn gaar ah oo cid waxa weeye lagu sii qaabeeyey waa tamiilka noocaasi u qaabeeye oo wuxuu ku qaabeeyey tilmaantii qaabka hebel buu ku qaabeeyey marka waa tanfiid oo ah qaabayn cayiman noqonay qaybta labaad waa takyiifka caamka ah waa haddii uu tamiil ka maran oo bimacnaa inuu yidhaahdo ilaahay tilmaantiisa noocaasi waa qaabka noocaas iyo noocaas iyo noocaas haddii la istawaa cala alcarsh istiwaagu waa qaabka noocaas iyo noocaas sidaasuu u fadhiyaa roobkaasu xaaladiisu tahay istiwaagii inuu faahfaahiyo laakiin aanu cid ku shabihin u macnaynaya qaabkaasuu u fadhiyaa saasuu u fadhiyaa laakiin cid ku matali maayo ta noocaasa inuu ogaado xaqiiqada sifadu ay leedahay inuu sheego waxay noqonaysaa takyiif bay noqonaysaa qaabayn bay noqonaysaa yaanu cidba ku matalin cidba ku matalin marka laga hadlayo sugidda ilaahay loo sugayo tilmaamaha labadaasa la yska ilaalina marka takyiif la diidan yahayna waxa la diidan yahay ma aha qaab oo dhan ma aha ee waxa la diidan yahay qaabaynu ognahay waayo caqligu wuxuu sheegaya oo cuqaladu ay isku waafaqsan yihin shay mawjuuda oo tilmaamo leh inuu qaab leeyahay waxa weey waa maqtuucun bilcaqli wey caqligaa goynaya wuxuu hadduu jiro oo mawjuud yah tilmaamana uu leeyahay tilmaamahaasi qaab inay leeyihiin waa wax maqtuuco go'an wey laakiin taynu diidannahay waxay tahay tilmaamaha inaynu ognahay ogaalkiibaa la diidaya walaa takyiif la qaabayn maayo yani laa kayfa naclamu qaabayn aynu ognahay waxa wey meesha ma tahay marka taa la diidayana waxyaabo badan baa soo gudagelaya ifada qaabkeeda waxa wey waa la diidan waxaa kaloo la diidan in la ogaado nihaayadeeda iyo kamaalkeeda iyo xaqiiqadeeda in la ogaado iyadana waa la diidaya walaa yuxiiuuna bihi cilma waayo waa nooc ka mida qaabaynta waxa wey ka mida ilaahay cilmi buu leeyahy laakiin cilmigiisa nihaayadiisa ma ogin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay sifat lciza kamaalkeeda iyo nihaayadeeda midaynu ogaan karna maaha laakiin ciz inuu leeyahay baynu ogaan karna waqis calaa dali taa uga qiyaas qaado marka waxaa la diidan yahay waa alcilmu bilkayfiya wa bikamaalaatiha wa xaqaa'iqiha waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha la diidayo tamiil isaguna waynu sheegnay waa qaabayn cid waxa lagu cayimo iyadana waa layska ilaalinaya nusuusta diidaysana waa soo socota labada kale marka sifaadka alle loo diiday ama xagga nafyiga laga hadlayo waa in layska ilaaliya taxriif iyo tactiil iyaguna caam iyo khaas bay isu yihiin waxayna ku saabsan yihiin diidmada ifaatka all la diiday taciil waa caam taxriifna waa khaas wey taciil waa maxay waa ilaahay tilmaamihiisa in laga madhnaysiiyo oo la diido oo ilaahay aan loo sugin tilmaamihiisa aan loo sugin taiil baa marka taciilkaa la sameeyo marna wuxuu noqonayaa taciil caam ah oo qofku uu diidayo waxa wey tilmaamaha alle uu diidayo laakiin nusuustii sugaysay uu ka gaabsanayo laakiin xaqiiqadiisu ay tahay tilmaamihii ilaah inuu ka madhnaysiiyo uu diiday waa taciilka noocaas hadduu ilaahay sifaatkii ka madhnaysiiyo oo taciil uu sameeyo nusuustiina uu u gudbo oo uu leexiyo si uu sifooyinkaa u madhnaysiiyo ta noocaasina waxay noqonaysaa waa taciilun maca taxriif waa madhnaysiin ilaahay laga madhnaysiinaya tilmaamihii oo loo diiday oo ay la socoto nusuustii kutusaysayna in la taxriifiyo la badalo marka taciilku waa caam taxriifkuna waa khaas wey ninka taxriif sameeya taciil waa ku dhaca oo ilaahay tilmaamihiisa ma sugin laakiin ninka tactiil sameeye ilaahay sifaatkiisa diiday ilowba ilow ka dhalan mayso inuu nusuustii awilay waa sida nimanka mufawidada loo yaqaano ee ilaahay tilmaamihiisa u diiday marka nusuusta loo keenana odhanaya allahu aclam allahu aclamu bimuraadi ilaahay baa og waxa looga jeedo laakiin anigu waxaan hubaa waxa weeye tilmaan alle inaan laga qaadanayn baan huba anigu laakiin aayadda maxaa lagu macnaynaya allahu aclam ilahay baa waxa lagu macnaynaya marka taxriif ma samayn walow dhinac kale haddii laga eego xaqiiqada taxriif inuu ku sugan yahay oo asalku waxay ahayd kelmaddu waxay ku tustaa waa lafdi iyo macne ay wadata wey hadduu macnaheedii madhnaysiiyo uu diiday ay ku tusaysay xagga luqada waa nooc taxriifka ka mida laakiin waa isilaax hadda culimmadu ay ku heshiiyeen qofku alfaadii nusuusta inta uu u tago inuu badalo waxaa la yidhahda taxriif baa la yidhah waana tactiil khaasaw taxriifkaasina waa laba alfaadda inuu badalo lafdiga inuu badalo ama shakalka iyo icraabka iyo xarakada ayuu badalay ama xarfuu ku ziyaadinay ama xarfuu ka nuqsaaminay intuba waa taxriif lafdiya araxmaanu cala alcarshi istawa waxa uu ihi istawla laam buu ziyaadi ama wakallama allahu ilaahay waa la hadlay muusa muuse waa la hadlay allahu waa faacil waxa uu ihi wakallama allaha ilaahay waxaa la hadlay muusa muusena faacil buu ka dhigay ay wakallama muusa allaha muuse ilaahay buu la hadlay maxaa ka dhalanaya waa taxriif lafdiya lafdiguu badelay ujeeddadiisuna waxay tahay cidda hadashay inuu ka dhigo nebi muuse allana inuu ka dhigo in lala hadlay taana wuxuu uga jeedaa alla ma hadla inuu yidhaahdo ee aayaddu waxay sheegaysaa muuse inuu hadlay abu camr bn alcalaa oo aimmadii luqada iyo qiraa'aadka ka mida ah, ayaa ninkii waxa weeye muctasiliga ahaa u yimi waxa uu yidhi camr bnu cubayd baan filayaa inuu ah waxa i waxaan doonaya inaad aayadda ka dhigto wakallama allaha muusa takliima oo aan idhaahdo waa qiro la isla yaqaano wey wkallama allaha muusa takliima wuxuu idhi aayadan haddaan kuu badalo tani waabay sahlantaha oo haadii damada lahayd baa la fadxinaya oo la nasbinaya oo mafcuul laga dhigaya maxaad ka yeelaysaa aayadda kale ee ah wakalamahu rabbuhu wakalamahu rabbuhu ta noocaasa suuragal ma wakalamahu damiirku wuxuu noqonayaa muuse waana damiir mutasila waa damiiru nasbi rabbuhuna waa ciddii la hadashay oo way ka dambaysaa waa mustaiilo suurogeli mayso hadda sida wakalamalaha loo badelay tan in loo badelay fabuhita uu wareeray oo waa aamusay ninkii muctailiga ka waxaa ladhahda taxriif lafdigabal taxriifka labaad waa macnawi yani kelmada lafdigeedii buu u daynaya laakiin wuxuu badelayaa macnihii buu badelaya wuxuu u imanayaa bal yadaahu mabsuudataan ilaahay labadiisa qacmood way fidsayi wuxuu odhanaya waxaa looga jeedaa nicmataahu aw qudrataahu ilaahay labadiisa nicmo ama labadiisa awoodood way fidsan yihin nicmu ku awilay waxaa loo keenayaa in allaha raxiim ilaahay u naxariista wuxuu ku badalayaa yuriidu raxma wuxuu doonayaa inuu naxariisto laakiin ilaahay waxa weeye naxariis kuma tilmaana wuxuu diidayaa naxariis in lagu sheego doonitaanka allana waa sugaya yani wuxuu doonayaa dadka inuu u nicmeeyo oo awaab uu siiyuu doonaya laakiin alla ma naxariisto ayuu odhanaya ka noocaasna waxaa loo yaqaana taxriif waxa weeye macnawiya ayaa loo yaqaana waxaana sii xun taxriifka lafdiga ah waayo marka lafdiga la badalo macnihiina waa la badelay lafdigiina waa la badelay lafdigiina waa la badelay laakiin qolada macnaha badelay alfaadii bay ka xishoodeen oo ay tixgeliyeen laakiin macnihii bay badeleen xaalkooda waa si kala adagyahay ka lafdiga ah waa ka yahuudda lagu yaqaanay waxa weey waquluu xiatun naqfir lakum khaطaayaakum ayaa laga codsaday xiatun yani xuta cana alkhaaaya ilaahayow dunuubta naga daadi oo noo dhaaf baa layidhi hadalkaa ku hadla dabeedna waxay idhaahdeen xinatun ayay idhaahdeen sareen bay idhahdeen xeenta nuunbay waxaweeye iyaadiyeen nuunbay ziyaadiyeen waxaana la yidhi udkhulu lbaaba sujadan siduu nabigu sheegay calayhi salaau wasalaam fadahaluu yazxufuuna cala astaafihim albaabkiina dabadabay u galeen horehore u galan dabadabay u galeen xindatun dhah xindatun bay ku badeleen jees jees iyagoo kitaabka waxaweeye ka dhiganaya waatuu ibnu lqayim lahaa isagoo iyaga iyo jahmiyada tilmaamaya taxriif lafdiga markay samaynayeen nuun lyahuudi walaamu jahmiyin huma fii waxyi rabi lcarshi zaa'idatani nuunta yahuuddu ay xindatun ku ziyaadisay iyo laamta jahmiyadu istawa ay ku siyaadiyeen ee istawla ku macneeyeen waxyiga labaduba dheeraad bay ku yihiin waa zaaid wey marka shiikhu waxau i min hayri taxriifin iyadoo alfaada nusuusta tilmaanta la sugaysa iyadoo aan la badelayn walaa tactiilin iyadoo sifaatka aan la marnaysiinayn walaa takyiifin iyadoo aan la qaabaynayn iyo walaa tamhiilin iyadoo aan la matelayn bal iska daaya yuminuuna waxay rumaynayaan biana allaha alle laysa ka milihi ay laysa milahu alla dhigiisa inaanu ahaanin shayun shayna inaanu ahaanin wahuwa allana asamiic waa allaha wax maqla albasiiru wax arka weeye shikhuu halkan wuxuu inoo tilmaamaya afartaa shay haddii layska ilaaliyo waxaa la doonayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in waxa weeye loo sugo tilmaamihiis oo samciya basar baa loo sugay marka la sugayana inaan cid kale lagu shabahayn oo lagu matanayn labadaba ilaahay aayadda qaybteeda dambe ayuu ku sheegay laysa ka milihi shay waxaa lagu radinayaa nimanka mucailada ama muxarifada ama muawilada loo yaqaano wa huwa samiicu lbasiirna laysa ka milihi shay waxaa lagu radinayaa nimanka mushabihada ama mumailada loo yaqaano ee ilaahay khalqigiisa ku shabbahaya wa samiicu lbasirna waxaa lagu radinayaa kuwa waxa weeye mucailada ah ee awilaya ilaahay tilmaamihiisa diidaya sidaa awgeed baa culimmadu waxay idhaahdeen qaacidadu waxay tahay marka laga hadlayo magacyada alle iyo tilmaamihiis in waxa weeye la jamciyo aljamcu bayna alnafyi waalihbaat in waxa weeye la jamciyo sugid la sugaya wixii la sugay iyo diidma la diidaya wixii la diiday labadaa in la sugo labadaba halkanaa lagu sheegay laysa ka milihi shay waa diidmo wahuwa samiic lbasiirna waa sugid alla waxa weeye loo sugayo wixii wanaagsanaa loo sugay diidmada qaacidadiisu waa caam oo nafiga qaacidadiisu waa mujmal haddii ilaahay wax loo diidayo si duuduuban baa wax loogu diida ta noocaasaa macno keenaysa oo wax faa'iidaynaysa marka sugid laga hadlayana si faahfaahsan ayaa ilaahay loogu sugaa aayaddaa laga qaadanaya laysa ka milihi shay ilaahayoo kale shayna ama cidina ma ahaanin waa la duuduub lama odhan ilaahay sidaa ma aha oo tilmaantaa ma laha lama faahfaahayo intaasaa ku filan ilaahay makhluuqaadkiisaa cid ka mida ilaahay lama mid ahaa hadday magac tahay iyo hadday tilman tahayba wa samiicu lbasiirna lama odhan ilaahay wixii wanaagsanaa buu leeyahay lama odhan ee wax tafsiiloo faahfaahsan baa la sheegay maqal baa loo sheegay arag baa alla loo sheegay subxaanahu wa tacaala marka qaacidada guud waxaan leenahay waa annafyu lmujmal wlbaat mufasal nafyi mujmala iyo baat mufasala way dhacdaa nafyiga marmar in la tafsiiliyo laakiin sababa ayuu leeyahay sababahana waxaa ka mid a wax la dadka in laga fogaynayo walaqad khalaqna asamaawaati wاlarda wmaa baynahuma fi sittati ayaam maxaa ku xiga maa masana min luub waxaa la ogsoon yahay maalmuhu inay yihiin toddoba inay yihiin usbuuc baa le waa casho markii la yidhi samaawaadka iyo dhulalka ilaahay lix cishuu ku abuuray haddii halkaa lagu daayo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan maalintii toddobaad waa nastay howl weyn baa la qabtay alla waa nastay baa laga yaabaa dadka qaar caqligooda inay ku iman lahay waxaana laga dabageeya wamaa masanaa min luquub ilaahay daalka in loo diidaa waa diidmo faahfaahsan w waa diidmo faahfaahsan laakiin waxaa meesha loo keenay inay dadku ismoodsiiyaan ayaa lagu fogaynaya ayaa lagu fogaynaya waxaa kaloo la mida in lagu beeninayo wixii ilaahay lagu tilmaamay oo gaaladii baa waxay idhaahdeen ilaahay xaas buu leeyahy ilaahay ubad buu ayay gaaladii ilaahay u nisbeeyeen dabeedna waxaa la yidhi ma itakhada saaxibatan walaa walada waa diidmo faahfaahsan wey ilaahay xaas ma yeelan ubad ma yeelan waxaa diidmadaa faahfaahsan keentay waa jawaab loo jawaabaya ciddii ku tilmaantay alla subxaanahu wa tacaala tilmaamaha noocaas whuwa samiic basiir ama xagga ibaatka iyo sugidda waa in la faahfaahiyo falaa yanfawna canhum alla u diidi maayaan ahlu sunnuhu maa wasafa bihi nafsahu wuxuu naftiisa ku tilmaamay ilaahay u diidi maayaan qaacidaduna waxay tahay waxa weeye ana asifaat tawqiifiya nafyan wa ihbaatan ilaahay tilmaamihiisu iyo magacyadiisu hadday ay tahay xaalada la sugayo iyo hadday tahay xaalada la diidayo labadaba daliil baa loo baahanya ilaahay inaad wax faahfaahsan u diido oo bilaa daliila waxa wey lagaa dhagaysan maayo waxaanay adiladu sheegin ilaahay in loo diido waxa weeye lagaa aqbali maayo marka nusuustaa loo daliishanaya hadday diidmo tahay iyo hadday sugid tahay labadaba marka wixii loo diidaya waa in nas loo haya wlaa yuxarifuuna alkalim kelmadahana badeli maayaan can mawaadicihi boosaskooda ka badeli maayaan badelaadaasi ha noqoto xagga lafdiga iyo erayada ama xagga macnaha ha noqoto taxriif ma sameeyaan waynu soo sheegnay walaa yulxiduuna ma leexiyaan fii asmaa'i illaah magacyada alle ilxaad iyo leexin kuma sameeyaan iyo wa aayaatihi aayaadkiisa ma leexiyaan oo ma awilaan oo waajibkii loo baahnaa kama duwan ilxaad waa almaylu camaa yajibu fiiha waa in laga iisho oo laga leexdo oo laga baydho wixii nusuusta ifaatka u waajibay oo ah sideeda in loo sugo marka ilxaadka lagu samaynayo magacyada alle iyo tilmaamihiisana waa noocyo kala duwan waxaa ka mida ah magacyadiisa in dad kale lagu magacaabo oo magacyadii alle cid kale waxawey la siiyo uu gaarka u lahaa ifaadkiisa cid kale la siiyo ifat oo uu gaar u leeyahay in waxawey makhluuq lagu tilmaamo waxay ka mid tahay alilxaad fii asmaa illaahi wa ifaatih waxaa la mida ah in waxawey magacyo iyo tilmaamo ilaahay aan u cintamayn lagu tilmaamo oo waxawey lagu magacaabo sida dadka qaar ilaahay inay ku magacaabeen alcila faacila cilada ama sababta wax samaysa siday falaasifadu ugu magacaabeen ama gaaladu magacyo kaloo liita alla subxaanahu watacaala ay ugu magacaabeen nasaaradoo kale aabbay ku sheegeen inuu aabbayah ayay waxaweeye ku sheegeen yahuuddu waxay ku sheegeen qacmihiisii oo tilmaamihiisa ah ayay kusii tilmaameen inay waxaweeye maqluulo yihiin qaalat ilyahuudu yad llaahi maqluula ullat ydiihim walucinuu bima qaaluu yani tilmaantii alle ilxaad ku sameeyeen oo waxay ku sifeeyeen sifo khaldan bay ku sifeeyeen gacmaha alle waxaa ka mid a wixii ay samaynayeen mucailadu oo aayaadkii iyo axaadiistii tilmaanta alle sheegayay inay waxaweeye ka madhnaysiiyeen tilmaamihii ay ka madhnaysiiyeen inay ka madhnaysiiyeen waxaa ka mid a waxay mushabbihadu sameeyeen oo tilmaamihii alle intay sugeen ay u eekaysiiyeen ama ay ku shabbaheen makhluuqa ay ku shabbaheen waxyaabahaasoo dhani waa ilxaad fii asmaa illaah wa sifaatihi bay noqonaysa wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaahi watuallalaha walaa yukayifuun ma qaabeeyaan tilmaamaha alle waataynu hadda soo tilmaamaynay waxaa la diidan yahay qaabaynta ma aha ee waa qaabayn aynu ognahay walaa yukayifuun ilaahay qaabayn la ogyahay uma sheegaan macnuhu ma aha ilaahay ifaadkiisu qaabba ma laha saa loogama jeeda walaa yumailuuna kuma tali maayaan ifaatih ifaatkiisa biifaati khalqihi tilmaamaha khalqigiisa kuma matalaan liannahu maxaa yeelay alle subxaanahu xumaan ka nasahnaaye laa samiya lahu wax la magaci ma ahaanin <clears throat> yani wax magaciisoo kale mutaysanaya ma ahaanin walaa kufa lahu wax u dhigmaana ma ahaanin walaa nidda lahu wax la masa ah oo la midina ma ahaanin walaa yuqaasu bialqi khalqigiisana laguma shaqo halkaas shiikhu hadalku waa iscadaynayaa waa masaladii aynu soo sharaxnay laysa kamilihi shay laa yukayifuuna walaa yumailuun wa laysa kamilihi shay laa samiya lahu walaa kufa lahu walaa nidda lahu wa laysa kamilihi shay ilaahay oo kale cidina iyo shayna ma ahaanin wuxuu kaloo shiiku inoo tilmaama intuba waa isku macno alfaada kala duwan laakiin macnuhu waa isku mid wey laa samiya ay laa axada yastaxiqu mila smihi magaciisa tilmaamaha wanaagsan leh cid mutaysanaysa ma ahaanin hal taclamu lahu samiyan ay hal taclamu lahu axada yastaxiqu sman mila smihi cid magaciisaoo kale mutaysanaysa oo xaq ula miyaad garanaysa laa samiya lahu walaa kufa lahu walam yakun lahu kufuwan axad walaa nidda lahu falaa tajcaluu lilahi andaada waantum taclamuun shiikhu waxa ui walaa yuqaasu ilaahay laguma qiyaasa bikhalqihi khalqigiisa qiyaaskuna waa laba waa qiyaasu tamhiil iyo qiyaasu lwla marka laysku soo celceliyo badana saddex bay gaarsiiyaan qiyaasu tamhiil waa shayga dhigiisa in looga qiyaas qaato ya dhigiisa in looga qiyaas qaato kaa qiyaasu tamhiil baa la yidhahdaa waa ka nusuusta lagu isticmaalo ee axkaamta loo daliishado khamrigu maskaxduu dooriya wax kastoo maskaxda dooriyo badalana xaaraam buu noqonay waayo khamriguu la midi waa ka nusuusta lagu isticmaalo ama usuulka lagu yaqaano baab ka labaad waa qiyaas lwla <clears throat> ka loo yaqaano oo ah in waxa weeye wixii kamaalaada alle loo sugo yacnii in la yidhaahdo alle subxaanahu wa tacaala kullu maa habata kamaalan fii xaqi lmakhluuq faallahu wlaa bihi wax kastoo kamaal tilmaamaya oo makhluuqa loo sheegay cilmigoo kale qofka bini aadamkaa ah, markuu cilmi yeesho wuxuu helay ifatu kamaal buu helay sooma ifo kamaal buu helay oo bimacnaa kii jahliga ku sifaysnaa kamaal buu la dheeryahay cilmiga tilmaan kasta oo makhluuqa xaggiisa tilmaamaysa kamaal ilaahay baa u mudnaansho badan faallahu wlaa bihi laakiin waa inuu kamaalkaasi yahay mid ilaahay u qalma kullu maa kaana kamaalan fii xaqi lmakhluuq wkana yaliiqu billahi caza wajal fallahu wlaa bihi waayo waxaynu ognahay kamaalaadka qaar bini aadamka xaggiisa kamaal buu ka yahay laakiin xagga alle nuqsaan buu ka yahay waa sida alle inuu yeesho ubad inuu yeesho bini aadamku inuu ubad yeesho uu wax dhalo waa kamaal goblan inuu noqdaana waa nuqsaan wey waa nuqsaan wey marka alle subxaanahu watacaala waa cagsiga ilaahay subxaanahu watacaala inuu ubad yeesha waa nuqsaan oo bini aadamku ubadka wuxuu u dhala si ugu intifaaco si ugu intifaaco oo uga faa'iidaysto oo waxtar ay ugu yeesha oo magaciisu uu jiro dana badan oo uu u baahan yahay buu biniaadamku ku qaba inuu waxaweeye ubad u yeesho laakiin alle subxaanahu watacaala maadaama uu ka kaaftoon yahay khalqigiisa ayaa waxa weeye aanu u baahnayn ubad ubad in loo sheegaana ay tahay nuqsaan alla subxaanahu wa naftiisa uu diiday walaa yuqaasu bikhalqihi ilaahay khalqigiisa laguma qiyaaso oo laguma matalo oo loogama qiyaas qaato waxay la mid tahay lafteedu waxa weeye laysa ka milihi shay bay la mid tahay fainahu alle subxaanahu xumaan ka nasahnaay aclamu binafsihi naftiisa isagaa u cilmi badan oo u xogogaalsan wa biayrihi cidii kalena cidii ka soo hadhayna isagaa u xogogaala yani khalqigiisana isagaa xogogaal u ah wa astaqu qiilan hadalahaana isagaa u run badan wa axsanu xadiian sheekahaana isagaa ugu sheeko wanaagsan min khalqihi khalqigiisa ka sheeko wanaagsan haddii all subaana watacaala tilmaamihiisa loo sugayo oo sidii alla uu kitaabkiisa ugu sugay nabiguna calayhi salaau wasalaam sunnadiisa ugu sugay loogu sugayo ayaa shiikhu tiibuu inoo cilaynaya oo inoo sababaynaya waana qaacidada ahlu sunnati waljamaaca ay waxaweeye ku socdaan waxaynu soo tilmaannay nusuusta sifaatka marka laga hadlayo ama magacyada alle marka laga hadlayo qolyaha diidani inay awilayaan oo taxriif ay ku samaynayaan ama macnihiibay badalayaan ama alfaadiibay badalayaan ama way ka aamusayaan oo tilmaamihiibay diidayaan adiladana waa ka aamusayaan shiikhu wuxuu doonayaa inuu caddeeyo madhabta ama manhajka ahli sunnati waljamaaca ee ku saabsan baabka tilmaanta maxaa keenay tilmaamaha kitaabka iyo sunnada lagu sheegay in sideeda loo sugo in sideeda loo sugo shiikhu wuxuu ku sababeeyey saddex sababood <clears throat> saddexdaas sababood waxay tahay marka laga hadlayo alle subxaanahu wa tacaala ilaahay buu ku bilaabay uma rusuluhu saadiquun ambiyadu waa inoo soo socotaa sunnadu waa inoo soo socotaa marka kitaabka alle laga hadlayo ee ilaahay uu aayaadka kaga hadlay tilmaamihiis wuxuu shiikhu ku tilmaamay alle naftiisa inaanay uga cilmi badnayn cidi cid ilaahay ka hadasha oo ilaahay naftiisa uga cilmi badan ma ogin laba iskuma khilaafsanaa idan waxa weeye taasi waa mid ilaahay kitaabkiis iyo hadalladiis markuu naftiisa kaga sheekaynaya tilmaamihiis waxaynu leenahay qodobka koowaad ilaahay naftiisa maacid baa ka taqaana ilaahay waxau ihi bal yadaahu mabsuudataan labadiisa qacmood waa fidsan yihin qolo kalena waxay leeyihiin laba qacmood mala ilaahay waxa uu leeyahay naxariis baan ku sifaysana yucadibu man yashaa wayarxamu man yashaa ciddaad doonaan u naxariistaa buu ilaahay leeyahy dad kalena waxay odhanayaan ilaahay ma naxariisto oo tilmaanta raxmadda kuma tilmaanno ayay odhanaya jawaabtooda koowaad waxay tahay ilaahayna waa isu sugaya adiguna waad u diidaysaa nafta alle keebaa u cilmi badan oo ilaahay u xogogaarsan cid khilaafsana waa alle subxaanahu wa tacaala bal iska daa tiisa iska daa teenna ayuu inaga yaqaana <clears throat> rabbukum aclamu bima fii nufuusikum ciise calayhi salaam oo ululcasmiga ka mida ayaa odhanaya taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsi waxaa nafaheena ku sugan ilaahay baa inooga xogogaalsan waxaynu soo wadnuu ogya ee qaybka agteenna ka ah aynu samayn doonno ayuu alle subxaanahu wa tacaala sii ogya aclamu binafsi horta naftiisa isagaa u xogogaala idan in lagu qabsado maaha ma lagaga daba tago wuxuu naftiisa waxaweeya uu ku tilmaamay qodobka labaad waxaa laga yaabaa in la yidhahdo naftiisa waa nooga cilmi badan yihi laakiin waxaanuu iska sheegayo waxa weeye ma la huba oo run ma lagu sheega ta noocaasna jawaabteedu waa astaqu qiila laa axada astaqu min allah waman astaqu min allahi qiila ilaahayaa ka run badan idan wuxuu inoo sheegayna inay run tahay iyaduna waa mid la goynaya wey wax beeni soo geli maayaan wax balaayi soo geli maayaan waa wax waxa weeye la hubo sidqigeeda la hubo runnimadeeda la hubo ta saddexaad wa axsanu xadiian ilaahay cidina kama sheeko wanaagsana cidi kama aftahansana cidi kama baliiqsana macnaha uu doonaya inuu sugo oo dadka uu u gudbiyo qaabka ugu wanaagsanee dadku ay u fahmayaan buu ugu gudbinaya taana meesha waxaa ka baxaysa in la yidhaahdo ilaahay naftiisa isaga xogogaan u ah runna waa sheegayaa laakiin bal yadaahu mabsuutataan ama wajaaa rabbuka ayuu ilaahay ku hadlay wuxuuna doonay oo qasadkiisu ahaa wajaaa amru rabbika amarkiisaa yimid marka anaga alfaad macnihii la doonayay waxa wey waafaqsan waayo aftahanimadu waa maxay balaaqadu waa maxay waa muaabaat lkalaam limuqtada xaal baydha hadalku xaalada loo jeedo iyo danta hadalka laga leeyahay inuu daboolo oo sideeda ku wada tuso taasaa aftahanimo la ydhahd oo balaaqa la ydhahd marka markay leeyihiin wajaaa rabuka alle subxaanahu wa tacaala hadalkii la doonayay ma wada odhan ee hadalku waxa uu yahay waa calaa xadfi mudaaf oo wajaaa mru rabbikaba macnihii la doonayay noqonaya oo waxbaanu ku siyaadinaynaa hadalkii waxay noqonaysaa ilaahay aftahnimadiisa in wax laga sheegay taana waxaa jabinaysa axsanu xadiian min khalqihi ilaahay khalqigiisa hadduu sheeke u sheegay war u sheegay wax u tilmaamayo hadalka ugu sheegaya waa hadalka ugu wanaagsan ee ugu fasiixsan saddexdaa markaynu isu geyno waa jawaab loogu jawaabaya dadka nusuusta awilay ama ifaadka la diiday waxaynu ku afraynayna waa ansax uga naseexo badan axsanu xadiianna waynu gudagelinayna yani markaad sheekada sheegayso waxaa laga yaabaa adoo xitaa aftahanimo leh oo si fiican u gudbinaya inaad ogaan u maldahayso si dadka aad u khalado oo aad u imtixaanto inaad hadalka u maldahdo oo hadal waxa weeye aan isku toosnayn aad dadka u sheegto adoo awoodaya qaab wanaagsan inaad ugu sheegto axsanuna waa gudageli kara waxa weey waa nasiixadii waa nasiixada afartaa haddii laysu geeyo waxaa ka soo baxaysa nusuusta sifaatka ay sheegaya in waxaweeye la sugo mid kalena ixtimaali mayso ninka ifaadka diidaya waxaa lo odhanaya ilaahay naftiisa miyaad ka taqaanaa wuxuu odhanayaa maya waxaan leenahay ta labaad ilaahay miyaad ka run badanta oo ma waxaad ku tuhmaysaa tilmaantan uu sheegay inuu been ku sheegay maya ayuu odhanaya ta saddexaad ma waxaad tuunsan tahay haddaad labadaaba sugtay oo waxa weeye aqoon badnaan iyo runnimaba aad u sugtay ma waxaad tuunsan tahay erayadan la isticmaalay baad leedahay erayo waxa weeye baliiqa oo aftahana ma oo waxa weeye erayo ka wanaagsan baa la haya ta noocaasana maya ayuu odhanaya haddii toos loo weydiiyo ta afraad waxaan leenahay ilaahay haddaba mayaad tuhmaysaa dadka inaanu u naseexayn oo bimacnaa isagoo xoogaa laftiisa u ah runna sheegaya awoodda u leh alfaad aftahanimaha dadka inuu wax ugu caddeeyo inuu ka baydhay alfaaddii oo alfaad kaleoo maldahan oo macno kale laga fahmayo ama waxa weeye wejiyo badan aqbalaya inuu waxaweeye dadka uu u sheegay si ay dadku ugu khaldamaan ta noocaasna waxaa ka soo baxaysa dadka inaan loo naseexayn qish bay noqonaysa marka taa haddii uu yidhaahdana waxaa dhalanaysa in dadkii la khiyaamay oo la khalday oo la qishay oo aan la caddayn ta noocaasina waa mid baaila oo waxawey meeshaan imanayn waa marka xagga alle subxaanahu watacaala laga hadlay xagga ambiyadana intaasubaa u taalla ambiyadana intaasunbaa u taalla taasaynu insha allahu tacaala darsiga dambe aynu ku faahfaahin doonaa insha allahu tacaala hada wallahu aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi wslm